بالله من حال أهل النار يا الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muxaadarada aynu caawa akhrinayno ciwaankeegu wuxuu yahay <clears throat> distoorka iyo shareecada muxaadaro tan ku dhow oo aan magaceega ku sheegay distoorka mahiiga ayaan ah, bishan meey lixdeedii laba kun iyo ko ah, iyo labaiyo tobanka ayaa waxaan ka akhriyey khadka telefoonka ee two one eight alhuda waxaana dhici kartaa in muxaadarada hore ciwaankeygu ahaa distoorka mahiiga iyo muxaadaradan ciwaankeygu yahay distoorka iyo shareecada aada moodid inay meelo badan iska soo dhici doonaan sababtuna ay tahay ayuha alikhwa walkhawaat <clears throat> inay muxaadaradan iyo tii horeba ay ku wajahan tahay distoorka la doonaya in soomaaliya loo sameeyo oon u bixiyey inuu yahay distoorkii mahiige uu yahay sababtaan saa odhanaa muxaadarada gudaheeda ayaan ku sheegi doonaa inta aanan guda gudagelin muxaadaradan iyo dulucdeeda iyo madaamiinteeda iyo mowduuca ay falanqaynayso waxaan uga horeyn ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryayaa in Eh, uu ina waafajiyo aynu ku dadaalno mar walba in waxa aynu leenahay waxaynu difaacayno ujeeddooyinkeenna maqsadkeenna arrimaha aynu u hiilinayno arrimaha aynu ka hiilinayno mawaaqifta aynu qaadanayno nolosheenna intuba inay noqdaan kuwo aynu uga jeedno ilaahay dartii subxaanah wa tacaala aynu ugu hiilinayno caqiidadiisa iyo diintiisa iyo islaamnimada iyo danta ummaddeenna islaamka ah oonay inaga noqon kuwo aynu ku garab istaagayno ama aynu ugu hiilinayno qabiil xisbi koox dana gaara ujeeddo aan eh, baylah tirayn danta ummadda iyo danta diinta iyo islaamnimada waayo ayuha alikhwa alakhawaat haddii qofka muuminkii uu qaato mawaaqif haddii uu u nusreeyo ujeeddooyin aanuu ilaahay dartii subxaana wa tacaala ula jeedin haddii uu ku diriro oo uu ku dadaalo mar walba arrimo ilaahay subxaana wa tacaala raallidiisa aanu ku doonayn allana jalla wacalaa aanu raalli ka ahayn waxaasoo dhammi wabaalan alayhi ayay ku noqonayaan maalinta qiyaamaha wuxuu noqonayaa waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala aanu abaal kaga helin waxay noqonayaan habaan manhuura ayay noqonayaan walidaalika ayaa waxaan ilaahay subxana wa tacaala aan ka baryayaa inuu dhammaanteenbayna waafajiyo in ujeeddadeenna iyo maqsadkeenna iyo niyadeenna iyo waxa aynu u soconno intuba ay noqdaan kuwa ilaahay subxana wa tacaala dartiiya Eh, taa waxaanuu yidhi ayuha alikhwa alkhawaat eh, waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood eh, ay moodaan mawaadiicdan ama muxaadaradan ay ka soo qaybgelayaan ama ay dhegaysanayaan ujeeddada ay u imanayaan ay noqotaba mararka qaarkood in waxa la leeyahay iyo waxa laga hadlayaa ay la jaan dan gaara iyo ujeeddo gooniya laakiin qofka muuminkii mar walba waa inuu ka inilaaqo wixii ilaahay subxaana wa tacaala raalidiisu ay ku jirto iyo wixii loogu danaynayo ummadda islaamka iyo diinteenna taa haddaan ka imaaddo ayuha alikhwa walakhawaat waaqica maanta caalaman islaami taagani waa waaqac ayuha alikhwa walakhawaat loo baahan yahin qof waloo musliba uu ka warhayo ama soomaaliya ha noqoto arrintan distoorka ama ha noqoto waaqaca caalaman islaami maanta ka taaganba Eh, waayo waxaanu leenahay ayuha اlإkhوa واlأkhawaat maanta caalam اlislaami eh, waxaa ka jira siraac baa ka jira halgan baa ka jira siraacaasi iyo halgankaasi wuxuu u dhaxeeyaa eh, dhinaca waxa taagan jamaahiirta muslimiinta dadweynaha muslimiinta oo alcaalam alislaami ahlu sunna waljamaca ay qaalibadoodu ay yihiin jamaahiirta muslimiintii waxay doonayaan sharciga ilaahay bay doonayaan in lagu xukumo in kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala la falgeliyo oo lagaga dhaqmo caalamka islaamka oo dhan ayay doonayaan dhinaca kale ama jihada kale waxaa taagan nimanka iyagu isku magacaabaa inay liberaaliyin yihiin nimanka calmaaniyiinta ah ay soomaaliduna ay ku magacaawdo nimanka shareecadiidka ah kuwaasi oo aqaliyad ah waa minority weeyaan waan ku celcelinayaa arrinkaasi waxaa maanta caddaatay bacda thawraat alcarabiya kacdoonnada caalamka carabta ka hirgalay waanyaha dambe ee lagu baabiiyey meeshan lagaga saaray dawaaqiitii waxaa meesha ka soo dhex baxay in alcaalam alcarabi dowladaha ay ka mid yihiin masar iyo tunis iyo almaqrib liibiyana arrin noocaas oo ka socda markii loo codeeyey shareecaba markii loo codeeyay islaamiyiinta tawajahaadkoogu waxay doonaanba ha noqdaan waxaa meeshii ka soo dhex baxay in islaamiyiinta iyo dadka magaca islaamka wataa mashruuca islaamkana xambaarsani ay noqdeen kuwa helay taageeradii iyo codayntii iyo ta'yiidkii iyo foodkii shucuubta muslimiinta haddaynu masar tusaale usoo qaadanno waxaa caddaatay in liberaaliyiinta iyo cilmaaniyiintu iyo nimankii dhowa qoogu u dheeraa waayihii hore markii dawaaqiiqtu ay masar ka talinaysay ay noqdeen dad aan qiimamo ku lahayn masar gudahoodii tiro ahaan mas-uul shacbiga imanka tirada dadka cilmaaniyiinta ama liberaaliinta waa tiro yar weeyaan marka waxaa la ogaaday caalam alislaami shucuubta ku nool ayuha alikhwa walakhawaat waxay ahaayeen shucuub la muquuninayey oo qoriga caaradii baa ayaa lagu muquuninayey waxaa laga hor istaagay in lagu dhaqo oo lagu xukumo sharciga ilaahay wax iyagu doonayn may ahayn inta badan ee waxay ahayd xukaamta dawaaqiidda ee calmaaniyiinta ee liberaaliyiinta ee shareecadiidka ahaa ayaa ka hor istaagayay wixii culimmada islaamka ducaadda islaamka iyo andimadaasi shareecadiidkaasoo kala dhex marayna waa taariikh qoran oo dawinan oo inaynu ku noqonno aan imanka aan inooga baahnayn laakiin nuqdada aynu doonna inaynu sojillo oo aynu taariikhda ku qorno oo lagu dawino bugaagta ee taariikhda iyo bugageegu waxa ay tahay athawraat eh, alcarabiya ama magaranaysa alrabiic alcarabi wixii lagu magacaabay waxa uu dibadda soo dhigay xaqiiqada iyo xajmiga xaqiiqiga ah ee calmaaniinta iyo libraaniintu ay caalam islaami ay ku leeyihiin eh, taasina ay hore khulakhawaad waata maanta lafteeda eh, mahiga iyo qolooyinku wato soomaaliya gudaheeda waad maqasheen maalmo dhoweytoole ee eh, hanjabaad baa ka soo yeedhay in united nationska igaad in african unionka iyo amisom iyo mahiigo laftiisaba ay u caagajugleynayaan oo u hanjabayaan ciddii ka soo horjeysata distoorkaasi mahiiga u wato oo ah distoor khilaafsan shareecada islaamka dibadda lagu soo sameeyey lagu soo maalgeliyey la doonayana in caalam alislaami maanta lagu dhaqo ayuha alikhwa walakhawaat hanjabaadaasi caagajugleynta la leeyahay waa waxbaa laga qabanayaa shaqaa laga qabanaya ayna gaari karto in xitaa qaanuunka ciqaabta lala tiigsado ninkii distoorkaasi mahiiga soo horjeedsadaa ay dhici karto sababtu waxa weeyaan mahiiga iyo qoomkiisu iyo igaad iyo mala zanaawi intuba waxay wada ogyihiin iyo amisom in dadka soomaalida ah ee muslimiinta ah ee ahlusunna waljamaaca ah in aan marnaba ka raali noqonayn shareeco iyo distoor iyo qaanuun wadci ah oo ka soo horjeeda sharcigii ilaahay iyo diintiisii iyo islaamnimadiisii waa masaladaasi weeyaan marka eh, haddaan taa ka imaaddo waxaan idhi ayuha alikhwa maanta siraac baa taagan siraacaas wuxuu ka dhaxeeyaa in jamaahiirtii muslimiinta oo leh war sharciga ilaahay baanu doonaynaa islaamnimada ayaanu doonaynaa in kitaabka ilaahay jalla wacala nalagu xukumo ayaanu doonaynaa dhinaca kalena aqaliyadaasi ama minoritigaasi calmaaniyiinta ah ee iska faquuqay muslimiintii ee dabadhilifka u noqday acdaadii islaamka ee doonaysa inay taariikhdii iyo hawiyadii identitigii muslimiinta inay bedelaan doonaya ayaa macrakadaasaa maanta taagan macrakadaasina inay dheeraan doonto inay soo gaaban doonto ilaahay baa taa ku war leh laakiin ka muslim wa ka muslima qof waloo muslina waxaa hor yaallay inuu maanta uu qaraar gaaro inuu decision sameeyo ma ilaahay baan u hilinayaa mise distoorka kufriga ah ayaan u hilinayaa ma wadciga ayaan isbarbar taagayaa iyo dadka ducaadda ah dadka culimmada ah dadka khayuuriinta ah ee diinta ilaahay subxaana wa tacaala doonaya in muslimiinta lagu xukumo ma kuwaasaan taageerayaa mise waxaan isgarab taagayaa calmaaniyiinta iyo shareecadiidka iyo kuwa doonaya inay ummaddan afduubaan mowqifkan qaadanaya waa kee mowqifkaagu noocu doonoo ha ahaado ilahina waxaan ka baryaa in aniga iyo adigaba ina waafajiyo inaynu shareecadiis babartaagno oo aynu ka kufrino distoorka yacnii e, e, diinta ilaahay subxana wa tacaala aan ku salaysnayn mowqifkaad qaadato ayuha alakh waayat alukht maanta wuxuu noqonayaa haddii uu noqdo mowqif aanad ka toobadkeenin ood ku taageertay distoor daaquutiya oo kufriya mid qabriga kula gala ayuu noqonayaa maalinta qiyaamana ilaahay baad ku wajahaysaa ood ka hortaagaysaa haddii aanad ka toobadkeenin <clears throat> nimanka calmaaniintuna ayuha alikhwa alakhawaat maanta ma qarsanayaan badankoogi inay shareecadiid yihiin inay xukunka kitaabka iyo qur-aanka inay diidan yihiin ma qarsanayaan maanta ayuha alikhwa alakhawaat laakiin waxaa jira kuwa calmaaniinta ka mid ah kuwa liberaaliinta ka mid ah liberaaliinta oo doonaya inay eh, allahuma sal ala ay aslamat alliberaaliya waxa lagu magacaabo oo ah inay heshiis iyo sulxi ay ka dhexaysiiyaan islaamkii iyo liberaaliyadii taana waxaa ku jaha kara dadyaabo badan oo muslimiinta ka mid a ah. lakiin waxaan leenahay ayuha alikhwa alakhawaat nidaam islaamiya iyo nidaam kufriyi laa yajtamicaani libraaliyadda iyo islaamku waxa weeyaan waa naqiidaani laa yajtamicaan libraaliyaddu waxay dadka ay u addoonsiinaysaa shahawaadkooga iyo raqabaadkooga iyo adduunyada islaamkuna wuxuu qofka bini aadamka ka dalbayaa inuu hoggaansi dhaba oo taama oo dhammaystiran u hoggaansamo ilaahay subxaanahu wa tacaala farqiga udhaxeeya islaamka iyo libraalidu waa taa kolkaasi meel iskuguma iman karaan sidaan idhina waxayn waa naqiidaani laa yajtamicaani waa laba isku lid ah oo aan meel lagu kulmin karin <clears throat> libraaliyiintu ayuha alikhwa alakhawaat waxaa jira arrimo badan oo diinta ka mida ah oonay ogolaaneen xataa waxaan odhan karnaa qofka cilmaanigii wuxuu diidan yahay ama libraaligiiba waxyaa badan waxyaa badan oo diintii ka mid maalkii oo kale tabiiq اlxuduud qaanuunka cuquubaadka islaamigu waxa weeyaan waa waa cuquubaad ilaahay subxaana wa tacaala uu dejiyey in qofkii uu xaday haddii shuruuddii ay ku oofdo oo shuruuddii ay ku qumto in gacanta laga gooyo xadkii tuugada xadkii qofkii shaarib khamrigaa xadkii qof dilay xadkii zinada waa xuduud ilaahay subxaana wa tacaala uu dejiyey oo diinteennana ku sugan midna waxaa loo baahanya in la ogaado libraaliinta iyo calmaaniintu waxay doonaan in marka kelmadda shareeca marka lasoo hadal qaado inay ku koobaan xuduuddaasoo keliya xuduuddu ma diidayno waynu rumaysananay diinteenna ayay ka mid tahay kutubta fiqiga ayay ku dawinan tahay laakiin mafhuumu shareeca konsebtka islaamic law waxaa la idhaahdaa wuu ka ballaadhan yahay xuduudo keliya shareeca alislaamiya waa manhaj iyo nidaam islaamiya oo lagu dhaqaayo nolosha mujtamacaadka muslimiinta dhinaca siyaasadda dhinaca xukunka dhinaca cuquubaadka oo xuduuddani ay ka mid tahay dhinaca waxbarashada ee tacliinta dhinaca warbaahinta akhlaaqiyaadka waa diintii ilaahay oo dhan weeyaan oo la doonayo in ummadda lagu hogaamiyo oo lagu dhaqo marmaslkio kale haddaan xuduuddaa dib ugu noqdo ay leedahay waanu suganaa inagu calmaaniyiintii waxay odhanayaan waa jaraa'imun fii xaqi اlinsaaniya jaraa'imun fii xaqi اlinsaaniya seebaa qof bini'aadana gacanta looga goyn karaa seebaa qof bini'aadana loo shaawigan karaa seebaa qof bini'aadana loo dili karaa waxaa weeyaan xuduuddu shuruud bay dabcan leedahay laakiin qofkii ay ku qumto qaadigii muslimkaa iyo xaakinkii muslimkaa uu ku oogayaa marka iyagina inaguna waxaan leenahy waa xuduuddii ilahay tilka xuduud ullah waa xuduud ilaahay u dejiyey waa cuquubaad ilaahay u qariray iyagina waxay leeyihin waa jaraa'imun fii xaqi اlinsaaniya waa jarimooyin ah, iyo dembi laga gelaayo eh, insaaniyadlay akhlaaqiyaadkii dadka muslimiinta xumaantii laysku hortaagayo wanaaggii laysku faraayo iyagu waxay leeyihiin calmaaniintii xorriyaadkii dadka ayadun aftuubaysaan fargelin baad ku samaynaysaan eh, eh, eh, freedomkoogii qof walbaaba wuxuu doono ha sameeyo qof walbaaba wuxuu doono ha ku hadlo kii gaaloobaya ha gaaloobo kii gay noqonaya gay ha noqdo qofka dumarkee doonta inay lisbian noqotaa lisbian ha noqoto fawaaxishta kuwa ku baaqiya ha ku faafiyaan oo idaacado iyo in telefishanno ha ka furtaan caalam islaami oo ummadda islaamka diintooda iyo caqiidooda ha ka fidneeyaan waa xuriyaad ee hafragelinina amrulmacruuf nahy canmunkar nooma baahnaa waxay odhanayaan axkaamulmara almuslima ma ogolin mana qarsadaan waxay ka hadlaan oo kale idhahdeen masalka oo kale maxaa shareecada islaamku shardi uga dhigtay inaanay qof dumari guursan karayn iyadoon idni iyo ogolaansho aan ka haysan weligeegii dee nebigaa yidhi sala allahu alay wasalam <clears throat> laa nikaaxa ilaa biwaliy waxay odhanayaan qofka muslimkiie dumarka muslimiintu maxayna u safri kareen iyadoo qof maxrami aanu la socon waxaanu nebigeennii baa noo sheegay waa shariico iyo axkaam ilaahay subxana wa tacaala uu qofka dumarka ee muslimadda uu u dejiyey iyagu waxay odhanayaan waa tamyiisun marfuud waa kala socitaan waa discrimination bay odhanayaan against woman ah. maantana ayohkhol khawaad haddaad akhrido yacni axkaamta uu islaamku u dejiyey dumarka muslimiinta axkaam almara almuslima axkaam eh, alusra almuslima reerka iyo caailada muslimiinta loo dejiyey waa axkaam ilaahi subxana wa tacaala uu ku ilaalinayo mujtamacii islaamka lagu xafidaayo yacni dhaqankii iyo diintii ay muslimiintu ay lahaayeen eh, taa waxaa ka sii daran waa axkaam ilaahay subxana wa tacaala uu ku ilaalinayo mujtamacii islaamka lagu xafidaayo yacni dhaqankii iyo diintii ay muslimiintu ay lahaayeen taa waxaa ka daran in cilmaaniyiintu ay odhanayaan ma jirto diin ama manhaj yaxtakiru alxaqiiqata almulaqa yaxtakiru alxaqiiqata almutlaqa lama hayabay ku odhanayaan diin sheegan karta in iyadu ay xaqii dhabta ahaa iyadu ay hantiday absolute true cid sheegan kartaa ma jirto walidaalika ayaa calmaaniyiinta iyo liberaaliyiinta badankoogu waxay ku dhacaan eh, kufru shirk ila waxaan ujeedaa kufru shak oo diintooda bay ka shakisan yihiinba walidaalika oo kufru shakigu waa maxay dee waa qofku odhanaayo wallaahi ma huba inay islaamnimadu sax tahay inaanay sax ahayn kala garan maayo ma islaamkaa saxa ma kiristaanigaa saxa ma mulxidiinta ayaa saxa ma dimuqraadiyadda saxa ma islaamkaa saxa ma shuuciyaddaa saxa dee xaqiiqada qof walbaa wuu sheegan karaa bay ka odhanayaan aniguna haddaan musnahay odhan kari maayo anaa xaqii dhabta ahaa haystaa oo hantiyey qofkaasi diintii iyo islaamnimadii wuu ka shakisayey qofka shakiga noocaasi uu qalbigiisa uu galo ee yidhaahda kala garan maayaba tee saxa ma islaamkaa saxa mise christianitiga ma shareecada islaamkaa saxa mise eh, waxa saxa sharaaci kale oo kufriya oo wadciya qofkaasi diintiisii buu ka shakiyey shakiga noocaana diinta lagaga baxaa waa kufr yukhruj اlinsaana min almilla qofka calmaanigii calmaaniba ma noqon karo ayuha alikhwa alkhawaat liberaaligu iyo calmaanigu sifadaa calmaaniyadda iyo liberaaliyadda maba heli karaayo hadduuna ka gaaloobin arrimo ay culimmadu ay ku magacaabeen inay yihiin macluumin min addiini bidaruura arrimo aan laiskugu cudurdaarayn jahligooga ayay dafirayaan oo waxa weeyaan waaniga soo sheegay inaanu calmaani aanu mana aqbalayn Eh, fariidada almru bimacruuf wannahyi can lmunkar waay eh, alcadow cadowga ugu weyn ee calmaaniyiintu leeyihiin waa tatbiiqu shariica fi xayaati اnnaas in shareecada islaamka lagu dabaqo oo lagu xukumo nolosha dadka ayaa ah cadowga ugu weyn ayay cilmaaniyiintu ay leeyihiin ayuha اlkhwa wاlakhawaat marnaba ma ogolaanayaan innagu waxaynu leenahay siduu ilaahay jala wacala kitaabkiisa uu ku yidhi wa huwa aladii fi الsamaaءi ilaahun wa fi اlardi ilaahun wa huwa alxakiimu اlcaliim taasaynu inagu qiraynaa wahuwa aladii fi الsamaaءi ilaahun ilaahay isagaa samada ilaah ka ah waa macbuudka samada lagu caabudo wa fi اlardi ilaahun arladana isaga isagaa ilaah ka ah oo waa macbuudka lagu caabudo arlada lagu caabudo laakiin cilmaaniyiintu maxay ku odhanayaan wahuwa ladii fi samaai ilaahun inuu ilaahay samaawaadka iyo samada ilaah ka yahay waxa weeyaan taa mushkilad kuma jirto waanu aqbalaynaa laakiin inuu wa fi lardi ilaahunna yahay ma ogolaanay ku odhanayaan calmaaniyiintii iyo liberaaliyiintii xaggee layskugu iman karaa ayo akhwa akhawaat meel layskugu iman karo iyo wax lagu heshiin karaa maba jiroba waxay odhanayaan ilaahay isagaa samada ka ilaaha laakiin arlada ilaahyo kale ayaa jira shareecadiisa iyo distoorkiisa iyo xukunkiisa iyo xuduuddiisa kuma dhaqmayno ilaahay subxana wa tacaala wuxuu kitaabkiisa qur-aanka uu ku yidhi alaa lahu alkhalqu waalmru bal aayadda u fiirsa ayuha ikhwa akhawaat alaa lahu alkhalqu waalmru ilaahay subxaana wa tacaala abuurka isagaa iska leh oo isagaa wax abuurista leh samaawaadkan arladan innaga ilaahay subxana wa tacaala isagaa ina abuuray waalamru lahu lkhalqu ilaahay subxana wa tacaala abuurista isagaa iska leh oo waa khaaliqeennii lalama wadaago in khalqiga iyo abuurista waalamru arrinkana isagaa iska leh almru اlkowni waalamru الsharci amarkiisa kowniga ah isagaa leh oo wax waloo kownkan ku dhex jira amarkiisa kowniga ayay ku socdaan dhinacu doono ayuu u wajahaa xataa innaga lafteenna in dab ahaan waxa weeyaan dee amarka ilaahay kownigu wuu inagu socdaa isagaana abuuray ilaahayna muu weyddiin oo idan inagamuu qaadan ee maalintaynu dhimanayno wuu ina dilayaa oo ilaahay idan inagama qaadanaayo wuxuu doono ayuu sameeyaa cadceeddan baa amarka ilaahay kownigaa ku socotaa dayaxaa amarka ilaahay kowniga ku socdaa jidhkeennan ayaa amarka ilaahay ee kowniga ku socdaa iyo amarkiisa sharcigana isagaa leh hadduu abuurkii leeyahay amarkii kowniga hadduu leeyahay amarkiisa sharcigana isagaa iska leh oo lalama wadaago awaamir buu dejiyey nawaahina wuu dejiyey xuduud buu inoo jeexay shariicuu inoo dejiyey diin buu ina siiyey waxaa inugu waajiba haddaynu islaamnimo doonayno in aynu sharcigiisa iyo diintiisa aynu sida uu ilaahay subxana wa tacaala u dejiyey in loo qaato ayaa waajiba oo loo baahayay marka waxaan taasi aan kaga baxaya ayuha ikhwa alakhawaat in calmaaniyada eh, ay tahay nidaam aad iyo aad u khatar badan oo loo baahay in qofka muslimkii uu ka fogaado siraaca ka dhaxeeya in eh, islaamka iyo calmaaniyadduna maaha qaar saldhigaya ee islaamka ayaa guulaysan doona sharciga ilaahay baa guulaysan muslimiintuna haddii inagu intaynu nool nahay aynaan arag waxa weeyaan islaamku wuu istaagi doonaa sharciga ilaahayna ummadda waa lagu dabiqi doonaa haddaan arrinkaa ka imaado ayuha alikhwa alakhawaat <clears throat> waxaan usoo gudbayaa qawaacid iyo usuul aan doonaya inaan tilmaamo qawaaciddaasi iyo usuushaasi waa muhim si aynu u fahamno ayuha alikhwa alakhawaat mas'aladan aynu falanqaynayno caawa ee ah distoorka iyo shareecada haddii aan usuushaa aan la fahmin waxaa hadhowna ugu adkaanaysa inaynu fahmno masalada aynu ka hadlayno waay masaaishaasi masalada ugu horeysa waxa weeyaan alislaamu diinun kaamil islaamku waa diin kaamila oo in wax lagu ziyaadiyo iyo in wax laga nuqsaamiyo labada midna lama ogola ilaahay baa subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku qariray arrinkaasi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina aayaddaasi macruufka ah ee suurat almaa'ida ee la wada yaqaano alyowma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diintiinni idiin kaamil yeelay wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydana korkiina waan ku taam yeelay diintii waa la kaamil yeelay ilaahayna subxana wa tacaala nicmadiisii korkeenna ayuu ku taam yeelay waa kamilid iyo taam yeelid la dhammaystiray islaamkana diin ahaan ayaan raalli aan idinka noqday walidaalika ayaa ayuha ikhwan khawaad waxaanu leenahay dasaatiirta wadcigaa ee bini'aadmigu ay samaynayaan ah, man made lowska waa dasaatiirta wadciga ay bini'aadamku ay sameeyeen waxa ay ah, sheeganaysaa in shareecada ilaahay uu naqsi ku jiro shareecada ilaahay inuu naqsi ku jiro wailaa haddii ilaahay subxana wa tacaala uu leeyahay alyowma akmaltu lakum diinakum inuu diintiisii noo kaamil yeelay oo shareecadii ay kamilantay ziyaadada loo baahay waa maxay wax walba oo maslaxad oo dan ah oynu u baahanay adduunyadeenna iyo aakhiradeenna waxaanu ka helnaa diinta ilaahay bay ku jirtaa walidaalika qofka diinta ilaahay subxana wa tacaala ku tuhma naqsi oo yidhaah waxa weeyaan waa in la kamilo mashaakilka nolosha iyo e, xayaatada biniaadmiga waxaa jira jawaanib aanay shareecadu xal u hayn qofka sidaa ku andacoodaa ee sidaa sheegtaa wuxuu ku dhacay addukhuul fii aacati wliyaai shayaan awliyada shaydaanka daacadoodii ayuu galay masaladaasina <clears throat> waa masalo ayuha alikhwa alakhawaat loo baahay in qofka muslimka uu ka fogaado e, noqdada labaad een doonaya inaan tilmaamaa waxa weeyaan ee dejinta la dejinayo dasaadiir wadciga <coughs> la dejinayaa oo khilaafsan diintii ilaahay subxaana wa tacaala iyo sharcigii ilaahay bimacnaa eh, hadii shareecadii ilaahay tabdiil lagu sameeyo oo shareecadiiyo diintii ilaahay meesha laga saaro laga bixiyo shareecadii lagu bedelo dasaatiir wadciya qawaaniin ay bini aadam dejiyeen waa masalada tabdiilka ay culimada islaamku ay dhaahdaan <clears throat> waa gaalnimo qofka diinta ka saaraysa gaalnimo qofka diinta ka saaraysa weeyaan masaladaa u fiirso kala duwan laba mas'alo ay dadku isku qaldaan mas'alo waxa waa nin xaakima ama nin jaj ah ama nin qaadiya oo ku qaldamay mas'ala min almasaa'il oo exasho aawadeed oo in adeerkii ama walaalkii uu u oo xukunkii shareecadee la doonayay lagu oogo uu ka saamaxay amaba laaluushu qaatay ama ulmi uu masalo iyo laba masalo ku galay masaaishaasi laguma gaalooba ayuha alkhwa alkhawaat hadduu xaakimku ku dhaco ama qaadiga sharcigu ku dhaco ama qofka eh, xaakiimka muslimka ka wakiilkii uu ku dhaco masaaishaasi khaaa ah iyo laba khaa gef iyo laba gef laguma qaldamo laakiin ta lagu gaaloobaya eh, culimmada islaamkuna ay isku ijmaaceen inay tahay gaalnimo waxa weeyaan waa tabdiil in lagu sameeyey shareecadii ilahay waa waxay culimmadu idhaahdaan alqanuun almulzim ah, bikhilaafi ashariica in ummadda lagu ilzaamiyo oo lagu qasbo <coughs> sharci caama atashriic alcaam bilqawaaniin alwadciya ayaa la ydhaahdaa qaanuun caama distoor caama oo khilaafsan shariicadii ilaahay oo axkaamtii ilaahay lagu bedelay oo lagu aftuubay diintii iyo islaamnimadii oo halkii qur'aanka iyo sunnaha wax lagu xukumi lahaa la keensaday qawaaniin kale oy gaaladu leedahay sidii isticmaarku berigii uu ka baxay soomaaliya waxa weeyaan waxaa soomaalida qaanuun looga dhigay waa indian final corki iyo qaanuunkii ingiriiska iyo qaanuunkii maxaanku dhahaa ee talyaaniga weeyaan marka in ummadda loo dejiyo qaanuun caama oo weliba lagu ilzaamiyo oo lagu qasbo oo qofkii ka soo horjeedsada loo hanjabo oo laydhaha jeel baad gelaysaa dembi baad ku dhacday tabdiilka noocaasi ayuha alikhwa alkhawaat waa kufri weeyaan waa gaalnimo diinta lagaga baxayo sheekh alxaafid ibnu kaiir ayaa soo naqilay oo soo guuriyey in culimmada islaamku ay isku ijmaaceen in tabdiilka noocaasi haddii uu dhaco qofkii ku dhacaa iyo dadkii ku dhacaa intuba ay diintii ilaahi subxana wa tacaala ay ay diintii ay ka baxeen eh, waxaan jecelahay inaan idinla wadaago hadal uu yidhi fadiilatu sheekh alcalaama alfaqih maxamed bin saalix alcuthaymiin oo wuxuu tacliiq ka bixinayaa <coughs> sharaxu sharxaayo eh, qowlka ilaahay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fi shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima aayaddaasi ayuu sheekhu fasirayaa falaa warabbika laa yu'minuuna ilahay baa wa tacala wuxuu ku dhaaranayaa rabbinimada uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu rabbiga u yahay rububiyadiisuu ku dhaaranayaa falaa warabbika laadaasi waxa weeyaan wax ma nafiyeyso waxba ma nahiyeyso ee waxaan waa litawkiid weeyaan litawkiid ka qowlihi tacaala laa uqsimu biyowmi alqiyaama laadaasi waa tawkiid weeyaan halkana ilaahay subxana wa tacaala wuu ta'kiidinayaa waxaan ku dhaaranayaa buu nebigu ilaahay jala wacalaa uu yidhi rabbigaabaan ku dhaaranayaa laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xukuntamaan oo adiga garsoore iyo qaadi ay kaa dhigtaan kala xukumaa kala xukumo maxay xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xukuntamaan adiga fii ma shajara baynahum ay fii ay fiima xasala baynahum min anizaac saasay culimmadu ay ku sheegeen fiima shajara baynahum ay fiima xasala baynahum min anisaaci wixii nisaaca ee dhexdooda dhaca wixii iskaga qasmaa wixii ay kala garan waayaan ah, wixii eh, nisaacee dhexdooda dhaca ilaa ay adiga kaaga xukuntamaan oy magaranaysaa garsoore ay kaa dhigtaan <clears throat> intaasoo keliya maaha uma laa yajiduu fii anfusihim oyna nufuustooda ka helin xarajan cidhiidhi culays aqbalid la'aan qaadashawaa mimaa qadayta wixii adugu aada xukuntay oo weliba wayusallimuu ay hogaansamaanna tasliima hogaansina ay hogaansamaan wayusallimuu ay hogaansamaan tasliima hogaansi taama marka waxaa loola jeedaa sheekhu wuxuu yidhi markaa sheekh maxamed raximah allahu tacaala aayaddani waxay dhigtay saddex shardi bay dhigtay oo qofku siduu iimaanka u xaqiijiyo waa in saddexdaa shardi laga helo shardiga ugu horeeya waa in lagu xukuntoomo oo xaakin iyo garsooro laga dhigto rasuulka ilaahi sala allahu alay slam shardiga labaad waa inaanay nufuustooda ka helin hadduu nbigii markuumarkuu nebigii xukumay xukunka ilaahay baa kuu waadixa wuxuu doona ahaada xukunka ilaahay xukunkii ilaahay baa waadixa oo nebiga xukunkiisiibaa waadixa xukunka rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxa weeyaan ilaahay jalla wacalaa wuxuu yidhi uma laa yajidu fii anfusihim xaraja dadku waa inay nufuustooda aanay ka helin wax cidhiidhiya iyo culays bimacnaa wuu aqbalay xukunkii rasuulka sala allah alay slam laakiin qalbigiisiibaa qaadanla qalbigiisiibaa ma garanaysaa indiidan lama ogolo taasi waay ta saddexaadna waa maxay <clears throat> waa inay hoggaansamaan hoggaansi taama hadalka waxaan uga dan ayuha alikhwa alakhawaat sheekhu markuu saddexdaa shardi sheegay ayaa wuxuu yidhi wa calaa haada naquul annagoo tix raacayna aayadda iyo shuruudda aanu ka bixinnay in loo shardiyayo qofka inuu iimaanka helo annagoo taa tix raacayna sheekhu wuxuu yidhi hadalkan waa hadal aad iyo aad u muhiima oo loo baahan in walaalka iyo walaasha muslimiyaddii ay fahmaan <clears throat> wuxuu sheekhu yidhi kuwa wax ku xukumaya ama u xukuntamaya alqawaaniin alaan ah, kuwa u xukuntamaya iyo kuwa ku xukumaya qawaaniinta maanta wayatrukuuna waraa'ahum kitaab allahi wa sunnata rasuuli sala allahu calay wasalam ee gadaashooda kaga imanaya kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka sala allahu calay wasalam maa hum bimuminiin laysuu bimuminiin hadalkaa u fiirso muminiin maaha kuwaasi muminiin maaha liqowlihi tacaalaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum wliqowlihi wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun kuwani qawaaniintan wax ku xukumayaa sheekhu wuxuu yidhi kuma xukumayaan buu yidhi fii qadiyatin mucayana qadiyad mucayana khalafuu fiiha alkitaaba wasunna qadiyadaasi mucayanka ah oy kitaabkii sunnihii ay ku khilaafeen lihawan aw lidulmin hawa raac aawadeed iyo dulmi anigii lahaa ama eexasho ama magaranaysaa qaraabakiil ama maalinkaa maanta ah laaluushu qaatay ama dulmi uu ku dhacay ma aha fii qadiyati mucayana buu yidhi sheekhu u fiirso hadalkiisa faqiih buu ahaa usuuliya kalaamkiisuna waa daqiiq qadiyad maalinkaa maanta kumay qaldamin laakiin waxay ku dhaceen waa maxay buu sheekhu yidhi gafkoogu waa maxay walaakinahum istabdaluu diina bihada alqaanuun walaakinahum istabdaluu diina bihada alqaanuun diintiiba waxay ku beddesheen qaanuunkan wajacaluu hada اlqanuun yaxilu wuxuu yidhi sheekhu wajacaluu hada اlqaanuun qaanuunkaana waxa ay yeeleen mid ay dejiyeen meeshii shareecada ilahay subxana wa tacaala maxal sharacat illah shareecada ilaahay meesheedii ayay dejiyeen waatan qaanuunkii meesh shareecadii meeshii laga saaray maxaa qawaaniinta dunida islaamka lagu xukumi jiray dowladaha qaarkood xadkii zinada jeel baa lagu bedelay xadkii in qofkii u xaday jeel baa lagu bedelay muuna ahayn kaasi tabdiil muuna ahayn qaanuun caama oo dadka lagu ilzaaminaayo miyuuna ahayn sheekhu markuu taa soo sheego uu yidhi walaakinahum istabdeluu addiina bihada alqaanuun ayaa waxau yidhi wahada kufrun arrinkaasi waa gaalnimo buu yidhi kaasi waa gaalnimo xataa low salluu haba soo haba tukadaan wasaamuu ha soomaan watasadaquu ha sadaqadaystaan oo ha xajiyaan fahum kufaarun waa gaala buu yidhi maadaama ay ka leexdeen can xukmi اllaahi caza wajal xukunkii ilaahay ay ka leexdeen wahum yaclamuuna iyagoo og bixukmi illaahi xukunka ilaahay iyagoo og ayaa waxay uga leexdeen qawaaniintaasi khilaafsan sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiiqatan yacnii hadalka sheekhu waxay u baahan yahay in lagu qoro biyo dahaba ha la yaabin buu yidhi idaa qulnaa haddaanu nidhaahno ina man istabdala shariicat allahi bikayriha min alqawaaniin fainahu yakfuru walow saama wa sallaa hadalkaa u fiirso ayuha alakh ha la yaabin buu ku yidhi sheekhu haddaanu nidhaahno qofka shareecada ilaahay ku beddeshaa qawaaniintani shareecada khilaafsani fainahu yakfuru wuu gaaloobayaa walow saama wa sallaa haba haba soomo hana tukadee marka yani hadalka sheekha waxaad ugu noqon kartaa kitaabkiisa riyaad saalixiinka sharax uu ka bixiyey hadallo badan oo noocaasina sheekhu jaza allah khayr waraximah ullah wuu ku hadlay oo uu ku bayaamiyey yani masaladaasi ah istibdaalka yani waxaan ujeedaa tabdiilka in sharciga ilaahay subxana wa tacaala lagu bedesho qawaaniin iyo dasaatiir wadciya oo khilaafsan axkaamta kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuha alikhwa alkhawaad ilaahay subxaana wa tacaala <clears throat> waxa uu kitaabkiisa eh, qur-aanka uu ku yidhi eh, in eh, ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyah in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyah xukunka ilaahay wa tacaala isaga ayaa isku koobay oo xukunka ilaahay ayuunbaa leh ah, amara an laa tacbuduu ila wuxuuna ilaahay subxaana wa tacaala ina amray in isaga keligii la caabudo bal aayaddan haddaad u fiirsato ilahay wuxu xukunka allunbaa iska leh haddana wuxuu alla yidhi amara an laa tacbuduu ilaa iyaah wuxuu ilaahay subxana wa tacaala amray in isaga uun la caabudo ah, anlaa tacbuduu inaan la caabudin ilaa iyaah isaga mooyaane marka waa in isaguun la caabudo weeyaan subxaana wa tacaala bimacnaa in xukunka ilaahay laysku xukumaa waxay ka mid tahay cibaadada ayay ka mid tahay oo markaynu leenahay shareecada ha la qaato xukunka kitaabka iyo sunnaha la isku xukumo markaynu leenahay aynu dasaatiirtan wadcigaa ah, aynu diidna aynu leenahay macnaheedu waxa weeyaan ayuha alikhwa waa in aynu leenahay sharcigii ilaahay subxana wa tacaala ha lagu dhaqmo oo cibaadadii ilaahay subxana wa tacaala ha la fuliyo waay <clears throat> eh, waxaan usoo noqonayaa kale xaqiiqo kale oo yara muhima oo ah qawaaniinta wadcigee maanta yaalla ayuha alikhwa walakhawaat waxaanu leenahay waa taaquutun yucbadu min duuni illaahi caza wajal taaquutkuna waa wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo wax kastoo ilaahay sokadii la ateeco wax walba oo ilahay sokadii la caabudo waa taaquud weeyaan sidaa aawadeed kullu tashriicin tashriic walba oo khilaafsan tashriica ilaahay iyo tashriica rasuulku sala allahu calay wasalam oo loo xukuntamo oo laysku xukumaa waxa weeyaan waa taaquud weeyaan qaanuun walba iyo distoor walba oo lagu bedeshay axkaamtii ilaahay iyo axkaamta rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam iyana waxa weeyaan ayuha alikhwa walkhawaat waa waa taaquud ilaahay jalla wacalaa ayuha alikhwa alkhawaat wuxuu ina amray in taaquudka laga gaaloobo qowlka ilaahay fii suurati الnisa alam tara ilى اladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ilى الطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayطaanu an yudilahum ضalaala baciida marka ilahi subxana wa tacaala wuxuu yidhi waqad umiruu waxaa la faray oo la amray an yakfuruu bihi an yakfuruu bihi bimaada waxa weeyaan an yakfuruu bالطaaguut waxaa layna furay waxaa eh, la amray buu ilaahay caza wajal yidhi waqad umiruu waxaa la amray an yakfuruu bihi ee eh, an yakfuruu bitaaquut inay taaquutka ay ka gaaloobaan marka maxaad u malaynaysa haddaad yowgan ayuhalikhwa alkhawaat maanta gacanta u haadinaya ee doonaya inay qawaaniintaasi kufriga ee ilaahay subxana wa tacaala aanu raalliga ka ahayn iyo dasaatiirtaasi inay ummadda islaamka ay ku xukumaan kuwa doonaya maxaad u malaynaysaa waxaanu leenahay nabra'u ila اllahi caza wajala min alcalmaaniya wاdasaatiir alwadciya ilaahay subxana wa tacaala waxaan leenahay allow beri baanu ka nahay calmaaniyadda beri baanu ka nahay dasaatiirta wadciga libraaliyadda waxaanu ka nahay beri baanu ka nahay waxaanu leenahay ayoha ikhwa akhawaat awdaacdeenna waxaynu ku islaaxin karnaa kuweega siyaasiga kuwa xukunka kuwa maamulka kuwa dhaqaalaha wifqa kitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu caleyh wasalam ayaynu ku islaaxin karnaa oo waxba ugama baahnin qawaaniin wadciya wax allaale ah waxaynuga baahannay ma jirto ayuha alikhwa alkhawaat aan u soo laabto masalada distoorka ayaan doonaya ayuha alikhwa alkhawaat inaan usoo laabto oo aan wax ka idhaahdo distoor marka ummadda muslimiinta loo dejinayo haddii laydhaha halaba dejiyoba waa inuu xaqiijiyo laba arrimood ayuha ikhwa akhawaat oo muhima laba noqdodood oo muhima inuu xaqiijiyo ayaa loogu baahan yahay labada arrimood waxa weeyaan waa inuu xaqiijiyo alhawiya alislaamiya the islamic identity ah, ummadda islaamka waxa weeyaan astaanteeda islaameed inuu xaqiijiyo ayaa loo baahanyay talabaad waxa weeyaan waa almarjiciya alislaamiya referenska distoorku waa inuu noqdo marjiciyada distoorku waa inuu noqdo marjiciyad islaamiya min awalihi ilaa aakhirihi oo nuqdad walba oo distoorka ka waa inay xaqiijiso oy fuliso wixii shareecada ilaahay subxana wa tacaala waafaqsan ayuha alikhwa walakhawaat yacnii in arrinka in distoo la qoraa arrin sahla maaha taana waan tilmaami doonaa laakiin ka muqadime ahaan waxa weyn distoor walba oo la dooyo in ummadda muslimiinta loogu dhaqo waa inay labada qadiyadood ay xaqiijiyaan weeyaan waa hawiyadii islaamka iyo in eh, marjiciyadii in eh, diiniga ahayd oo ah tii islaamka ahayd oo ah in distoorkaasi uu ku salaysan yahay min awalihi ilaa aakhirihi faqaraadkiisoo dhan qodobadiisoo dhami waa inay ku salaysan yihiin shareecadii ilaahay subxaana wa tacaala nin soomaaliya oo ka hadlay eh, in eh, voice of america ayaa wuxuu ku andoocooday oo uu sheegtay eh, in aanay toosneen in distoorka lagu la tuhmo iyadoo la cuskanaayo xujada ah distoorkan gaalaa soo samaysay taasi macnama samaynaysa buu yidhi ciddii soo samaysay waxba inagama gelin aynu distoorkan aynu ka wada hadalno qaar baa maanta ku odhanaya qodobada shareecada waafaqsan aynu qaadanno kuwa shareecada khilaafsanna aynu ka tagno aanu soo noqda ninkaa yidhi xujo maaha in lagu doodo la yidhaahdo distoorka gaara soo samaysay ayla qolkhawaad masaladaasi waa masalo aan macquul ahayn insaa yani doodaasi macquul maaha logic maaha waayo ayuha ikhwa alakhawaat haddii maanta gurigaaga inta lagugu soo duulo gurigaaga la soo galo carruurtaadi ku nooshay beelahdaadi taallo dumarkaagii ay joogaan qoladaa kugu soo duushay ay ku tiraado waxaanu kuu dejinnaa nidaam baanu kuu dejinnaa aad ku dhaqanto nidaam aad ku dhaqanto gurigaaga gudihiisa goormaad qadada cunaysaa goormaad habeenkii seexanaysaa goormaad carruurtaada aad kicinaysaa xataa hurfat nowm ay xaaskaagu joogto saacadeed habeenkii gelaysaa distoor noocaasanu kuu qoraynaa ee waa kana aqbal nagala niqaash wixii aad gashay iyo waxaanad ogolayn fursaddaasaan ku siinaynaa annaga distoorkii soo samaynay e, warqaddii annaga soo qorannay sidaad gurigaaga gudihiisa ugu dhaqmaysana waanu soo dejinnay siday annaga nala tahay kuu wanaagsan annagaa kuu talinaynaa aduu maslaxaddaada ma taqaanid waa gumaysigu ku doodo laakiin nagala niqaash waxaad u malaynaysaa waxa dadnimo ah oo raganimo ah inaad aqbasho shuruudaasi miye inaad inaad inaad wada tuurto oo tiraa gurigan waa gurigaygii anigaa dhistay anigaa ku nool waa carruurtaydii waa e, e, e, waa baylahdaydii waa dumarkaygii gurigayga gudihiisa anigaa u xora wixii aan doono ayaan ka yeelayaa xilligaan doono ayaan ayaan toosayaa xilligaan doono ayaan ayaan madbaha gelayaa xilligaan doono ayaan carruurtayda inay ciyaaraan anugu ogolaanayaa anigaa gurigayga ka mas-uula warqadda adii dooni maayee qaata waxaan filayaa sida macquulka ee qof walba oo raashinali uu odhan lahaa waxa weeyaan waa inaanad warqadda aanad aqbalin sidaa aawadeed waxaan maanta shaki ku jirin ayuha alikhwa walakhawaat distoorkan la soo dejiyey waxa weeyaan waa distoor dibadda lagu sameeyey distoor dibadda lagu sameeyey weeyaan oo waxa weeyaan waxaa soo tamwiiliyey maalgeliyey investment ku sameeyey waa duwal khaarijiya weeyaan duwal khaarijiya waxay ku doodaan roor maabka ayay ku doodaan roor maabka waxa weeyaan kambaalaha lagu soo sameeyey sgararmaysid oo la doonaya in soomaalida la raaca oo weliba loogu hanjabaayana sidaan hore u sheegay amison maxay u hanjabaysaa igaad maxay maxay u hanjabaysaa african unionku muxuu hanjabayaa mehiga muxuu u hanjabayaa soomaha distoorkan qaata anaa idinku sadulnaynaya waan idinku jujuubayaa waan idinku muquuninayaa waxa weeyaan mabda'a loo baahayy inaynu maanta istaagnaa waxa weeyaan kama niqaashino distoorka mowqifkaasaanu taagannay distoorkani waa distoor ay gaala soo samaysay waa distoor gumaysi soo sameeyey waxaan leenahay igaad waxay ka kooban tahay dowladaha kiristaanka ee soomaaliya ku xeeran etoobiya iyo uganda eh, uganda iyo kenya iyo tanzaniya waa dowlado kiristaana maslaxadda dadkayaga iyo diintayda iyo ummaddayada kama talinayaan distoor ayagu soo dejiyeen oo ah distoorka mahiige ma aqbalayno kamana niqaashano mana ogolin mowqifka saxa ee raganimadu waa kaa weeyaan ayuha alikhwa alkhawaat ayb masalada labaad ee distoorka la xidhiidha waxa weeyaan dalkii soomaaliya maanta waxaa ka talinaya ayuha alikhwa alkhawaat dad qaraarkooga siyaasigii aanu iyaga gacanta aanu ugu jirin dad qaraarkooga siyaasigii aanu iyaga gacanta aanu ugu jirin waa dad loo taliyo sida dadka qaarkood ay ku tilmaameen waxay dhahdeen soomaaliya dhulkii la odhan jiro o dhan dadka maanta ka taliyaa waa la haystayaal weeyaan madaxda soomaalidu waa la haystayaal waxaa taa kaaga daliila ayuha alikhwa alkhawaat yacni maanta soomaalidu dulinimada meeshii ugu hooseysay ayay gaadhay ilaa man raxima allah intuu ilah naxariista mooyaane miyaad aragteen ayuha alikhwa walkhawaat malasa naawi dadka soomaaliya ka taliya farta ugu yeedhaa waad aragteen kursiga uu ku fadhiisiiyey kursiga uu ku fadhiisiiyey waad aragta soomaalida qaar baa idhaahdaa wuu sixray bay idhaahdaan oo waxaanoo ninoo soomaaliya kursigaa kumuu fariisteen waxaa leeya nimankani may ma sixrana may sixraneen ee waxan waa niman isdhiibay weeyaan taladii dadkooga iyo ummaddooda ayay nin nasraaniya oo saliibi xaaqida malasanaa waan u jeedaaye ayay gacanta ay uga dhiibeen oo isagaa maanta soomaaliya ka taliya waa boliiska soomaaliya ka taliya ah. <clears throat> marka yacni qof qaraar siyaasi aan gaari karayn is ahaantiisa aan gaari karaynaa ayo ikhwal akhawaad tamartu leeyahy waa maxay awooddu leeyahay waa maxay maanta waxaad aragteen in eh, eh, maalmo dhoweyta hore waa tii in eh, igaad iyo african unionka iyo maxaan ku dhahdaayy united nationska iyo amisom ay hanjabaad soo direen cagajugleena oo leeyihiin qof walba oo soomaaliya oo ka soo hor jeedsada rood moobka shaqaa laga qabanaya bay dhahdeen waa la ciqaabaya markaa waxaan waa gumaysi weeyaan waa aan kuu taliyo dad aynaan ka aqbali jirin inay noo taliyaan baa maanta doonaya inay noo taliyaan walidaalika ayuha ikhwa akhawaat xaaladda soomaaliya ka taagani maanta waa xaalad khatara xaalad aad iyo aad u khatara weeyaan culimmadeennii horena marka ay ka hadleen fii kutubi siyaasa sharciya iyo fuqahadu xaakimka muslimka ninka muslimiinta madaxweyne noqonaya khaliif ku magacaawo amiir ku magacaawo madaxweyne ku magacaawo ummadda islaamka ninka madaxweyne noqonaya shuruud baa loo dejiyey shuruuddaa loo dejiyey waxaa ka mid ahayd alxuriya ninka madaxweyne noqonayaa waa inuu xor ahaado adoon muslimiinta xor noqon kari maayo lianna alcabdi laa yamliku amrah ah, min shuruudi alwilaaya muslimiinta madaxnimo loo noqonaya waxaa ka mid a ah ay culimmadu ay kutubtooda ku qoreen inuu xor yahay alxuriya waxaa laga yaaba dadka qaarkood maanta ay ku doodaan de nimankani addoomihii la yaqaanay ma aha laakiin addoonnimo nooco kale ayaa haysata war ninka aan hadal malazanaawi aan ku soo celinayn ninka maanta aan mahiiga kelmad ku soo celinayn ninka maanta intuu miiska la soo fadhiisto dowladaha igaad ee kiristaanka ah aan oranayn dantayda anaa aqaanay aadu dantayda ii sheegi maysid maslaxadda ummadayda iyo diintayda iyo ubadkayga anaa ka tashanaya mid odhan karaa ma jiro oo hanjabaadaasaa lagu socodsiiyaa qaarna waxa weyn waa lagu laalushaa oo lacag baa lagu siiyaa saasay ummaddoodii iyo dadkoogii iyo diintoodii ay u khayaamiyeen addoonnimo nooc kalaah ayaa nimankan ku habsatay marka waxaa leey nimankan waa niman quusa waa la haystayaal qaraarkooga siyaasigiina dhisishinkooga gacanta uguma jiro walidaalika ayaa waxaan leenahay nimankani meeshan kamama talin karaan walidaalika ayaa yani doonaya in distoorkan ummadda iminkan lagu qasbo lagu jujuubo masalada ah ayuha ikhwa alakhawaat intaanan ilaabin in ummadda loo keeno distoor khilaafsan shareecadii iyo diintii iyo islaamnimadii arrin cusub waa arrin hore usoo jiri jiray isticmaarku caalam alislaami ayuha ikhwa alakhawaat maalintii uu ka baxay waxyaabaha yacnii belada ah eh uu kaga tegey waxaa ka mid ahaa inuu dasaatiir wadciga ummaddii uu kaga tegey meel fogo maxaad u tegi soomaaliyadeennii dhulkii soomaalida la odhan jiray ayaa waxa weeyaan eh, waxaa lagu xukumay eh, oo loo dejiyey qaanuunkii ingiriiska iyo qaanuunkii talyaaniga iyo indian binal codkii iyo wixii la mid ahaa caalam alislaami bishakli caamna waxaun isticmaalku markuu baxay dalalka qaarkood qaanuun ingiriis baa looga tegey qaanuun farsiis baa looga tegey qaarna qaanuun talyaani baa looga tegey waa aafo weeyaan aafo imanka beri dhoweytoole saddexiyo in gi may ahayd markii uu maraykanku uu qabsaday ciraaq waxay ka sameeyeen maamul bay ka sameeyeen maamulkaa in waxaa ka madax looga dhigay nin la odhan jiray paul bremer waa nin macruuf u ahaa marka waxaa maamulaha in maraykanka u joogay dalka ciraaq cumuuman waxa ay qaraar ku gaadheen dabcan eh, waa tii layidhi ciraaq distoorha loo sameeyo marka majlis majliska intiqaaliga ah ee ciraaq acdaa ama xubno ka mid ah ayaa waxay soo bandhigeen in distoorka ciraaqe eh, distoorka cusub ee ciraaq loo sameynayo in lagu qoro qodob odhanaya waa in shareecadu ay tahay almasdar alra'iisi ow almasdar alrasmi lidistoor inay shareecadu tahay masderka ra'iisiga anada almasder alra'iisi dhahaa masderka ra'iisigae ugu weyn yani isha ugu weynee axkaamta iyo qawaaniinta distoorka laga soo xiganaya waxay noqonaysaa shareecada dabcan qodobkaa laftiisa gaf weyn baa ku jira islaam ahaan haddii nadarad islaam lagu eego waayo waxay markaad leedahay in shareecadu ama islaamku waa soorska ugu weyn ama ugu horeeya ama ugu muhiimsan ee laga soo xigto bunuudda iyo qodobada distoorka waxaad qiraysaa inay jiraan maxay maraajic kale inay resource kale ay jiraan oon shareecada ahayni marka taa lafteeda in la ogolaada maaha laakiin cumuuman xubno ka mid ahaa majlisiga intiqaaliga ee ciraaq ayaa waxay soo bandhigeen arrinkaasay soo bandhigeen bol brimer ninkii maraykankaa uu diiday gacantuu ku dhuftay ku saydhay uu yidhi ma aqbalayo shareeca bay nagu soo hadal qaadis doorka cusubee ciraaq loo dejinaayo ma ogolaanayo saasay ahaayeen isticmaarkii baa saa sameeyey kuwan maanta ayaysan sameeyey mahiiga ayaa doonaya inuu maanta ummaddeenu ku qasbo distooru sawgu dabada ka riixaayo atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun ummadda islaamka ayuha alkhwa alakhawaat haddii shareecada rabbigeed laga fogeeyo haddii in eh, axkaamta kitaabka iyo sunnaha laga fogeeyo waxaa meesha dhacaya ayuha alikhwa alkhawaad waxa uu yahay in ummadda la baabiyey ummaddii waa la baabiyey walidaalika ayaa waxaan leenahay distoorkan mahiige waa in lays hortaago culimmadu islaamku xilligii tankiis khan ninkii mongolianka tataarka ahaa in eh, nidaamkiisii ilyaasikh markuu ummadda islaamka u dejiyey ee shareecadii islaamka uu ku bedelay culimmadii xilligaa nooleed waad ogtihiin wixii ay qabteen ayuha alikhwa alakhawaat waxaad ka akhridaa alxaafid ibnu kasiir fii kitaabihi alcaiim albidaaya wanihaaya waxa uu ka qoray sheekh alislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala oo xilligaa noolaa kaana yasuulu wayajuul macrako yacnii qalamka ah iyo mid lisaanka ah iyo mid dhinac walba ayuu ka galay siduu ummadda ugu muujin lahaa in eh, qaanuunkaasi iyo distoorka jankiis khan uu yahay distoor maalinkaa maanta loo bahay in ummaddu ay diiddo aanay marnaba aanay ogolaan waayo waxwyn shareecadii ilaahay iyo xukunkii kitaabka iyo sunnaha ayaa lagu beddelay xataa casrigan aynu noolnahay culimmada wax ka tiri qawaaniinta wadcigae maanta taallaa waxa weeyaan waxay deliishadaan aqwaashii sheekh alislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala uu ka yidhi qaanuunkii jankiis khan culimmadii maamada wax ka qorteen waxaa ka mid ahaa baan idhi alxaafid ibnu kair raximah اllahu tacaala oo ah yani waa muxadis waa mufasir waana faqiih shaaficiya weeyaan kitaabkiisa albidaaya wanihaayana waad ku noqon kartaa ood akhriyi kartaa sidoo culimmada islaamku ay isku hortaageen haddii ibnu taymiya iyo alxaafid ibnu kaiir iyo culimmadaa waaweyni hadday ishortaageen qaanuunkii jankiis khan waxa inagana maanta laynooga baahayo culimmada soomaalida kuwa dalka ku nool kuwa dibadda ku nool culimmada soomaalida waxa loo baahan yahay sidii sheekh ulislaam ibnu teymiya alxaafid ibnu kathiir iyo culimmadii la midka ahayd ay isku hortaageen qaanuunkii jankiis khaan ayaa iyagana maanta culimada soomaalida looga baahan yahay inay isku hortaagaan distoorka iyo qaanuunka mahiiga u wato ee amisom iyo eh, waa distoorkii mahiga weeyaan waa distoor aan ka tarjumayn maslaxadda iyo danta iyo hawiyada iyo caqiidada iyo diinta iyo islaamnimada ummadda soomaaliyeed ee ahlu sunnaha ah waana masale aanu baahnayn inaan intaa wax ka badan aan ka idhaahdo waayo waxa weeyaan dadka waxaan dabada ka wadaa dee maslaxad islaam ma doonayaan maslaxaddii shacabka soomaalida ma doonayaan ma dooneyn ma lasanaan waan dooneyn igaad baan dooneyn kenya ayaan dooneyn tanzania ayaan dooneyn etoobiya ayaan dooneyn amisom ayaan dooneyn ayuha alikhwa alakhawaat danteenna ma rabaan maslaxaddeenna ma doonayaan marka waa in lays hortaago oon marnaba aan la ogolaan masalada taa ku xigtaa waxa weeyaan haddaan distoorka aan dib ugu soo noqdo waxaan hore aan idhi distoorkan horta naqaashadiisa inaan ogolaano maahaba shareecada mi waafaqsay mise ma waafaqsanaa inta aan meesha halkaa laysla gaadhinba waa inaynu idhaahno waar distoorkan isticmaal iyo gumaysi baa soo sameeyey saliibi xaaqido oo mahiigo la yidhaah baa soo samaystay dad ajnabiya dowlado ajnabiya ayaad soo tamwiiliyey infasmad ku soo sameeyey soo maalgeliyey khubradooda soo dejisay innaga in laynoo dhiibo oo laydhaa aqbala ayuunbaa la doonayaa marka waynaan ogolan laakiin iyadoo taasi mowqifkuu yahay haddana laa ba'si inaan qodobada qaarkood aan soo hadal qaado si aan bal dadka muslimiinta ee soomaalida aan u tusno ugu bidhaamino in distoorkani uu yahay distoor shareecada ilaahay diinta iyo islaamkaba dibadda ka ah masalada ah, aan idhi waxaan kusoo hadal qaadi doonaa qodobo kamida distoorka dhowr qodob insha allah bidni tacaala laakiin ah, awalan ayuha ikhwa alkhawad waxaan doonayaa inaan idiin tilmaamo ah, in distoorkani luqadiisu ay tahay luqad aad iyo aad u dhibaataysan oo dadka soomaalida aanay fahmi kareen dasaatiirtana sideedaba caalamka sida lagu yaqaano waxaa lagu qoraa luqad qaanuuniya luqadda qaanuunigana waxaa akhrisan kara oo fahmi karaa oo taxliilin karaa oo shaxdeeda iyo khayaanadeeda fahmi kara dad qaanuuniya eh, sidaa aawadeed ayaa dastoorka markaad akhriid waxaa kaga soo dhexbaxaya waxyaabo badan oo isdhaafsan oo dadka confus eh, eh, magaranaysaa wareer iyo confusion gelinaya tajribada aniga ay martay ayaa waxaa doonaya inaan idinla wadaago oo dastoorka masaajidka la xidhiidha sideetanadii markii dhallinyarta muslimiintu ay maraykan iskuullada iyo jaamacadaha u yimaadeen ayaa waxaa dhacay in masaajido badan maraykan laga dhisay masaajidada faraha badan la dhisay eh, abcan dhallinyarta muslimiinta ee ahlu sunnaha ee diintooda u qiiraysnaa ee doonaya inay islaamnimadooda masaajida ay ku ilaashadaan ama islamic centriska waxa maraykan iyo kanada looga yaqaano ayaa waxa dhacday in eh, constitutionadii ay masaajidada u dejiyeen ayna u taxriirin eh, oonay taxriir baaliqa aanay gelin dhibaatooyin iman doona ayayna ka fikrin eh, sidanaba qofka bini-aadmiga ayo alkhwalakhawaad waa inuu mustaqbalka uu ka fikiro sida aawadeed ayaa beri dambe waay ku waxay cibaaraad caama ayay distoorka ay ku qoreen oo ay ka mid ahayd masaajidkan waxaa leh muslimiinta ayaa leh qof waloo muslima ayaa masaajidkan leh laakiin beri dambe ay waxay ku tooseen in shiicadii ay soo gashay masaajidadii bal ay masaajidada qaarkood iyaga ay sheegteen oo ay dooneen inay ardaydii iyo tajamucaadkii ahlu sunnaha north america masaajidada ka dhisay iyaga masaajidadii ay ka saareen xaalaad noocaasina waan usoo jeeg anugu cala aqal xaal xaaladaha ka mida ah ayaan garanayaa mushkiladaasi marka dhacday ayaa waxa weeyaan dee qaanuunka maraykan gudihiisa marka la yidhaha muslimiinba masaajidka leh qofka eega wuxuunaya soo kan muslimaha kana muslim ma muslim buu sheeganayaa dhibaata ka dhacday walidaalika musiibadaasi waxa ay toosisay hurdadiibay ka toosisay dadkii maraakista islaamiga ama islamic centriskaasi iyo masaajidada mas-uuliinta ka ahaa way way tooseen waxaana dhacay halkii ay kay odhan lahaayeen masaajidadan iyo islamic centriskan in qof waloo ayaa waxaa lagu bedelay masaajidadan oo xale dadka ahlu sunna waljamaca si aan gacantoodii loogala bixin oo masaajidii lagu ilaaliyo manhajkii iyo caqiidadii ahlusuna waljamaca marka dasaatiirta sida loo qoraa ayuhal khalakhawaad arrin sahla maaha ee waa u baahan in aad iyo aad looga fakiro maalkii oo kale distoorkani markii la qoray distoorka mahigaan ujeedaa waxaa ku qoran inuu madaxweynuhu soomaaliya noqdo shardigaasoo kaliyaa qoran soo saa maaha ku qoran inuu distoorku yahay madaxweynuhu inuu yahay madaxweyne soomaaliya waxaa loo baahnaa ina idhaa haddaynu distoor leenahay inagu islaamiya madaxweynuhu waa in noqdo madaxweyne muslima oo ahlu sunno ah oo soomaaliya waa inuu muslim yahay waa inuu ahlu sunno yahay weliba uu soomaali yahay haddii ay saa inay u qoraan ay doonayaan ayb distoorka qayb kaloo ka mid a ah, markay ka hadlayaan jinsiyadda yaa jinsiyadda soomaalida qaadan karaa waad akrideen waxaa ku qoran in ilmihii soomaaliya ku dhashaa uu qaadan karo jinsiyadda soomaalida waxaan idin weydiinayaa waxaan tusayaa sida distoorkani uu shaxda loo degay shax khatara khayaana ku jirtaa awalan shardiga madaxweynuhu waa inuu soomaali u yahay ma islaamba ma ahludiinba lama soo hadal qaadin waa soomaalin baa loo shardiyey haddana qodobka ka sheekeenaya jinsiyadda yaa qaadan kara jinsiyadda soomaalida waxaa laynagu yidhi ilmo walba oo soomaaliya ku dhashaa jinsida wuu qaadan karaa askarta kiristaankee maanta soomaaliya ku jirtaa tiradooda waa imisa kuwoga etoobiyaanka kuwoga ugandiiska kuwoga kenyaanka ah. ilaahay baa og wadciga soomaaliya inuu siduu maanta yahay iska bedeli doono inuu muddo qaadan doono hada fii cilmi inkastoo ilahi subxana wa tacala aanu ka inuu faraj qariiba ilahay jalla wacala inu siiyo haddii nimankan kristaanka ee etobiyaanka ama kinyaankii hadday caruur soomaaliya ku dhalaan caruurtaas jinsidii soomaalida ma qaadanayso distoorku saasuu leey way qaadan karaan buu leey ilmahaasi britolo markuu koro uu weynaado uu jaamacad ka baxo uu afartan jir noqdo miyuuna isku soo sharaxayn jegada madaxnimada soomaaliya arrin waadixa waayo reer khulakhawaad cid ka murmi karta aanay jirin haakadaa distoorkiibaa sidaa leh ayo reer khulakhawaad qofka waxa maanta taagan ee wadcigiisa iyo riyaalitigiisa hor yaala aan akhrisan een weliba fahmini ma fahmi karo mustaqbalka ma fahmi karo aduguna haddaad doonaysid inaad mustaqbalkaaga iyo aayahaaga dambe iyo caruurtaada iyo taariikhdaada aad u dejisid ayuha ikhwa alakhawaat yacnii istiraatiijiyad ay ku badbaadaan oo diintooda iyo islaamnimadooda iyo dadnimadooda ay ku badbaaddo waxay waa inaad qiraa'o istaraatiijiya aad ku samayso ood akhrido oo daalacato wadciga iyo realityga maanta ku hor yaalla ilmaha ninka askariga kiristaankee etoobiyaanka ama kenyaanka maanta ku dhalo soomaaliya afartan sano kadib bimuqtadaa distoorkan mahiigo inoo keenay wuxuu ku doodi doonaa inuu soomaaliya madax ka noqonayo distoorku ayuha ikhwa alkhawaat waxyaabaha mugdiga ee ku jira waxaa kaloo ka mid a inuu distoorkan uu leeyahay xorriyaadka shaksiga ee dadka waa in waa in la ilaaliyo dhinacna wuxuu nidaamka dimuqraadiga waa in la ilaaliyo xorriyaadka shaksiga waa noocee xorriyaadka shaksiga ama waxa lagu xakamaynayaa diinta ma shareecada lagu xakamaynayaa mise waa xuriyaad iska furan oo qof walbaaba wixii doono u samayn karaayo kiristaanku idaacado iyo tv soomaaliya ha ka furtaan waa xorriyad shaksi ah hadday kuwa qaar hadday geyn noqdaan xorriyaddooda shaksiga meel walba ha ka iclaamiyaan tv iyo idaacado wargeysiyo xumaanta faafinaya oo fuxshiga dadka ugu baaqaya waxa weeyaan soomaaliya gudaheed ha laga furo lianna waxayn waa xorriyad shakhsiya ayaa inoo qeexaaya ayaa inoo sharxaaya xorriyadda shakhsigu waxay tahay qof muslimoo soomaali ma gaaloobi karaa dastuurku muxuu ka leeyahy soomaaliha qofku waa inu xor yahay hadduu soomaalila waan gaaloobay miyaan loo ogolmi isagoo ma ogola shareecadu waxay leedahay man badala diinahu faqtuluuh anumalihi hada huwa qwl nebi sal اlahu alay wasalam waana xukunkii sharciga ahaa qofkii diintiisa bedela hala dilo abcan islaamku intaanu qofku soo islaamin ayuu xorriyad siinayaa laa ikraha fi اdiin diinta laskuma qasbaayo laakiin haddaad islaamnimadii ogolaatay ood islaamkii soo gashay waxa weeyaan haddaad ka baxdo waxaad noqonaysaa maalinkaa maanta ah qof gaaloobay qofkii gaaloobayna xukun sharciya oo baarlamaan aanu bedeli karayn oo madaxweyne aanu bedeli karayn baa u degsan oo wuxuu yahay man badla diinu faqtiluu dastuurku muxuu ka leeyahay in la furto tifiyo iyo idaacado xumaanta faafinaya dastuurku muxuu ka leeyahay waxa lagu andacoonaya waa xorriyad shaksiga mise xorriyadda shaksiga ee afraadu waa inaanay ka hor iman xukunka ilaahay xukunka rasuulka sala allah alay slam xorriyaddan waxa loo sharxayaa si waafaqsan dhaqanka taariikhda qiyamka valueska reer galbeedka mise xorriyadda waxa loo sharxayaa si waafaqsan diinta ilaahay iyo islaamnimada marka waxa lafteedii lama qeexin oo lama sharxin ee waa wax mugdi ku jiro oo saasaa looga tegin dimuqraadiyadda ayaa distoorka lagu xusay dimuqraadiyaddu mayna ahayn xukmu shacab shacbigu wuxuu doonaa yani dadkaygii mufakiriinta demoqrasiga ka hadashay ee buagta ka qortay bal weydiiya waa maxay dimuqraadiyaddu dimuqraadiyaddu waxa weeyaan shacbigu wixii isku waafaqo aqlibadiisa waa in dadka lagu xukumo maraykan waynu isteeddo dhan ayaa maanta ogolaaday geyska iyo lisbinisku inay isguursan karaan laba nine inay inay odhan karaan waxaan nahay xaas baanu nahay oo marrage baa naga dhexeeya laba qofanoo dumari inay marrage samaysan karaan isteedye dhan baa ogolaaday xaggee ka timid waa dimuqraadiyadda weeyaan waa xukun shacab aqlabiyaddiiba saa ogolaato raalli ka noqotay maanta waxa lagu leeyahy maraykan markii eh, codayn laga qaadee la eega ixsaa'iyaadka waa weeyaan boqolkiiba konton shacabka maraykanku gay marragekii way ogol yihiin boqolkiiba kontanna way diidan yihiin aqlabiyadunbaa markaa ayaa qaraarkii insiyaasiga gaadhaysa laakiin shareecada ilaahi subxana wa tacaala waxa weeyaan allah huwa almusharic allahu musharic ilaah baa sharciga dejiya ilaahay lalama wadaago sharciga subxaanahu wa tacaala markaa dee dimuqraadiyad iyo islaamna meel baa laisku keenayaa laba shaqayn labada shaqaynaya maaha dimuqraadiyana waxay shacbigu wuxuu doono ha ogolaado wixii shacbiga isku waafaqaanee aqliyadu ay isku waafaqdo ayaa la socodsiinayaa islaamkiina wuxuu leeyay may xukunka ilaahi subxana wa tacaala lagama hor iman karaayo waa in sharciga ilaahay caza wajalla la qaato weeyaan taas waa mid masale aan jecelay inaanan ilaabin oon doonaya inaan sheego waxay la xidhiidhaa shardiga madaxweynaha alra'iis alxaakim alkhaliifa alamiir asulطaan magacyadaasi kolba kaa doonta ku magacow ninka ummadda muslimka madaxu noqonaya fii kutub siyaasa sharciya culimmada fuqahada ka hadashay shuruudda wilaayada iyo shuruudda xaakinka muslimka waxaa yanii in ka mida dabcan waxaynu yidhi waa alislaam waxaynu yidhi waa alxuriya xaakimkii muslimka ahaa baa hadaba la yidhi waa maxay shaqadiisu awalan xaakim nin kaafirah madaxnimadii muslimiinta loo dooran kari maayo laabudda an yakuuna musliman in arrinkaa laga xishooda maaha waa inaynu meel walba aynu ka sheegno ummadda muslimka xaakim kaafiri uma talin karaayo maamule kaafiri uma talin karaayo haddaba xaakimkii muslimkaa maxaa la yidhi ummadda muslimka xaakimka ama khaliifka iyo amiirka u talinaya waa inuu shaqadiisa waxa ugu horaysa min ahami waajibaatihi kutuba siyaasa sharciya saasaa lagu sheegay min ahami waajibaatihi waxa weyn waa inuu diinta ilaaliyo saddex cibaaradood ayay culimmadu ay ay ay ku sheegeen oo ilaahay ay yidhaahdeen xiraasat اddiin iqaamat اddiin wa xifd اddiin saddexdaa cibaaradood bay ku sheegeen xiraasat اddiin inuu diinta ilaaliyo iqaamat اddiin inuu diinta oogo xifd اddiin inuu diinta ilaaliyo xaakiimka noocaasi ah ayaa ummadda dhaqi karaa laakiin markuu diintii ilaaliye ayaa la yidhi wa siyaasatu dunyaa inuu diintana dhaqo laakiin awalan wa qabla kulli shay waa inuu xuraasatu diin diintii waa inuu ilaalinaayo waa inuu iqaamatu diin waa inuu diintii dhisaayo xifdu diin waa inuu diintii xafidaayo oo ummadda uga dhex shaqaynaayo alamru macruuf nahy can lmunkar meelaha yacni saxaafadda waa inuu riqaabo ku sameeyo intiifiyada waa inuu ilaaliyo caruurta muslimiinta kuwa beleda ku beeraya dumarka muslimiinta kuwa ma garanaysaa yani in habaabinaya waa inuu waa inuu ilaaliyo eh, in eh, culimo masaariya ayaa waxaa la weydiiyey way ka niqaasheen niman culimo masaari oo tayaaraad kala duwan iskugu jira bay ahayd qaar baa salafiyiin ahaa qaar baa ikhwaan ahaa qaar baa jamaaca islaamiya ahaa qaar baa ashariyiin mustaqiliin oon jamaacaba ku jirin magaranaysa ahaa cumuuman yani culimadaasi Eh, waxay ku jiraan hay-ad la yidhaa alhay-a sharciya lilislaaxi walxuquuq waa hay-a sharciga oo in masr laga sameeyey culimo badan oo kala duwan oo saanini tayaaraad kala duwan ka socdaana way ku jiraan marka culimmadaasi qaar ka mid ayaa waxaa su-aal baa la weydiiye waxaa lagu yidhi saddex bay ahaayeen waxaa lagu yidhi eh, tasawurka aad ka haysato xaakimka ama ra'iiska masar xukumi doonaa waa maxay yacni waa maxay muwaasafaadka aad siinayso conditionska baad ku xidhaysaa wuxuu yidhi awalan waa inuu yahay nin shareecada islaamka inuu hirgeliya u heelan hareecada islaamka inuu nin hirgelinaya inuu yahay eh, abcan shardiga labaad wuxuu yidhi waa in yahay nin ku qanacsan ashuura waanu noqonti gatoor ummadda muquuniya laakiin ummadda la tashada culimmadeeda la tashada waxgaradka la tashada dadka intellectualska ah iyo dadka khubarada ah iyo ahludiinka iyo dadka saalixiinta iyo culimmada la tashada oon isagu talada isku koobin waa inuu caqliyaddaasi u lahaado shardiga saddexaad wuxuu yidhi waa inuu yahay nin cumqi siyaasiya iyo idraag camiiqa u leh siyaasaadka adduunka maanta ka socda bimacnaa sida soomaaliu tiraa waa inuu og yahay wax la kala macaashaayo oona galbeedku aanay khayaamin kareen oonu sanaawi aanu khiyaamin kareen oo mahiiga aanu khiyaamin kareen uu yahay nin waxa weyan caqliyad siyaasiya oo qadaayaadka maanta adduunka ka socda si laysku khiyaameynaayo sida galbeedku doonayo inuu dadka muslimiinta sanbirixiyo yacnii asiyaasa duwaliya iyo lucbadda siyaasadda duwaliga nin kala yaqaana waanu yahay marka haddaan qodobka u horay kusoo noqdo ah inuu shareecada aaminsan yahay inuu shareecada dabaqana uu doonaayo ayaan ikhwan akhawaad yani marka lena xaakim shareecada u helan inuu dabaqo dee waa inuu yahay maalinkaa maanta ah in xaakim taariikhdiisa la yaqaano oo shareecada u soo halgamay oo shareecada u soo dhibaatooday laakiin nin maantun inoo yimid wuxuu yahay aanaa aynaan garanayn dee waxa wayna khayaamen imsana khayaameeyey soo garan maysid oo ummadda maalinkaa maanta intay diin u sheegteen haddana waxa weeyaan cadowga magaranaysaa saf la soo galay sidaa aawadeed ayaa madaxweynuhu waa inuu noqdo muslin islaamnimadana uu dadka ku dhaqo noqdada ugu dambeeya een tilmaamaya ee distoortan distoorka la xidhiidha waxa weeyaan ayuha alikhwa alakhawaat yacnii distoorkani waxaynu dibaddaa lagu soo sameeyey laganamana tashan culimmadii islaamka ee soomaaliya soo culimada islamka soo lama soomaaliya soo macruufiin maaha maaha miyaa lagala tashaday miyaa wax laga weydiiyey war distoorka haddii la doonaya in distoor islaamiya la sameeyo de ahlu sha'ni hum alculamaa distoor islaamiya oo ku dhisan ah, kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan waa in culimada islaamka ee cilmiga u leh ee shareecada yaqaana in iyaga loo dhiibo ooy qowlkooga ka yidhaahdaan oo ay taladooda ka dhiibtaan oo ay maalinkaa maanta lagala tashada ay ahayd lama sameyn waayo maxaasaa loo sameyn waayey waxa weeyaan wax la og yahay distoorkan waxaa laga leeyahay ujeeddo kale ayaa laga leeyahay ujeeddo kale ayaa laga leeyahay haddaan hadalkayga aan soo duuduubo eh, waxaan odhanayaa ayuha alikhwa alkhawaad yacnii culimmadii hore islaamku waxay noo tilmaameen in yacnii eh, aan dasaatiirtaa la aqbalin in tabdiilku sharciga ilaahay oo distoor lagu beddeshaa in ama inta sharcigii meesha laga saaro distoor la qaataa wadcii inuu kufri iyo shirki yahay alimaam shaatibi raximah اllahu tacala ayaa waxa uu yidhi waajmacuu ana tabdiila اddiini shirkun wa kufrun in diinta la bedelaa waxa weeyaan waxay isu ijmaaceen culimmadu inuu yahay shirki iyo kufri sheekh axmed shaakir ayaa isagoo distoorka masaarida ka hadla loo baahanya in loo dejiyo xilligiisii ayaa waxa uu yidhi yajibu an yakuuna masdaru اlqanuuni bimisr alkitaabu sunna waxaa waajiba in masderka qaanuunka masaarida laga soo qaadanayaa waa inuu kitaabka iyo sunnaha u noqdo isxaaq ibnu rahweyi oo aimadii salafka ka mid aha ayaa waxa uu yidhi ajmaca alculamaa'u culimmadu waxay isku ijmaaceen isku waafaqeen calaa anna man dafaca shay-an anzalahu allah qofka dafciya dafcintu waa maxay waa qofka riixa xusurka ku dhufta warnagadaa idhaahda iska tuura qofka dafciya shay-an anzalahu allah xukun ilaahay uu soo dejiyey shay ilaahay soo dejiyey wa huwa maca daalika muqirun bimaa anzala allah isagoo isla markaana ictiraafsan waxa uu ilaahay ilaahay soo dejiyey annahu kaafirun qofkaas waa gaal wuu gaaloobay xukunka ilaahay ma ogolin maanta waxa weyan ayuha ikhwa akhawaat yacnii eh, axkaamta maanta la doonayo in dumarka loo dejiyo khaasatan waanaan ka digayaa distoorkanna waxbaa ku aasan soo garan maysid sir la qarinayaa maanta united nationsku waxa weeyaan qadiyadda dumarka gudiyada maamula waa dumar feminisa weeyaan la yaqaano weliba agressive ah oo doonaya inay meel mariyaan dhaqanka feminiska gender equality waxaa la yidhaha waxa weeyaan waa wax la doonayo in dumarka muslimiinta lagaga baabiyo diintoodii iyo islaamnimadoodii walidaalika ayaa qaraaradii iyo disishinada ka soo baxay muctamaraadka dumarka loo sameeyey kii bikin chinaha kii new york iyo kii egypt lagu qabtay misr intuba waxa weeyaan waa qawaaniin la doonayo in lagu burburiyo axkaamu اlusra wa axkaamu اlmar'a almuslima fi اlislam weeyaan ibnu taymiya raximah اllahu tacaala ayaa fi majmuuc اlfataawa waxa uu ku yidhi alinsaanu qofka bini aadmigii markuu xalaaleeyo xaaraanta laysku waafaqay xaaraannimadeeda ama uu xarimo xalaasha laysku waafaqay inay xalaal tahay ama bedelo sharciga laysku waafaqay inuu sharci yahay kaana kaafiran murtadan bilitifaaq buu yidhi waa gaal masalada maanta aynu ku haysanno distoorka iyo calmaaniyiinta iyo liberaaliyiintuna waxa weeyaan annagu waxaanu leenahay ilaahay baa wax xalaaleeya ilaahay baa wax xaaraantimeeya altaxliil wataxriim watashriic waa xaq ilaahay leeyey wax ilaahay yidhi waa xaaraan xalaal lagama dhigi karaayo wax ilaahay yidhi waa xalaalna xaaraan lagama dhigi karaayo xataa madaxweynaha muslimka ah caqdiga iyo ballanta uu mujtamaca iyo shacbiga uu la galay waa maxay waxa weeyaan waa inuu sharciga ilaahay ku xukumo inuu kitaabka sunnaha xukunkiisa uu ku xukumo waa shardiga uu madaxweynaha iyo amiirka muslimku uu la galaayo shacbigiisa iyo dadweynihiisa waa baycada sharciga hadduu baycadaa u jabiyo waxaan ujeedaa hadduu shardiga iyo ballantaa u jabiyo u sharcigii uu ku ballan qaaday in ummadda ku dhaqo u distoor wadciyo kaafiro uu ku bedesho waxaan shicibka adeecid kuma lahaa shicibka adeecid kuma lahaa markaayo ikhwal khawaat iga raalli haada hadalkan waan dheereeyey laakiin mas'aladu waa masalo muhima weeyaan waa mustaqbalkeennii waa nolosheennii waa caruurteennii waa diinteennii waa islaamnimadeedii distoorkaasi hala diido culimmadu ha ka hadlaan oo ha diidaan waxgaradka iyo indheergaratadu ha diidaan salaadiinta iyo odayaasha qabiilada madaxda ka ihi war ku sajisha buugga acmaashiinna ee maalinta qiyaamaha laydin hordhigi doono mowqif shariifa ood ku ayideen diinta il haddaad ugaas tahay haddaad suldaan tahay waxaa doonta ahaw haddaad tahay oday qabiil u taliya taladaada ay qabiilkaaga ay kugu leeyihiin ay kugu adeecayaan distoorkaasi wadciga ku diid distoorka mahiiga ku diid sharciga ilaahay subxaana wa tacaala ku taageer maalinta qiyaamahana waxaad ka helaysaa ilahay agtiisa abaal weyn ayaad ka helaysaa ugu dambeyn ayuha ikhwa alkhawaat waxaa ilaahay ka baryaynaa in mawaaqifteenu aanay ku dhisnaan qabiil iyo kooxo loo hiilinaayo iyo jamaacooyin la taageerayo iyo axsaab ma loo tacasubayo laakiin mawaaqifteena iyo hadalladeennu ay ku dhisnaadaan ilaahay oo inuugu hiilinayno diintiisa ilaahay oo aynu raalidiisa ku doonayno wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh